la jasmina haddii la yidhi ma asmaa laga hadla mase acaal afcaala laga hadlaa marka isim warkiis waa kaa haray isim sideed nuucuu ahaa sideeddiiba laga hadli ma soo ma jeedin isim sideed nuucuu ahaa sideeddii waa soo bara aday kugu forarto hadda lagaa rabaa ka jawaaba ah, sideed ism mufradaho munsarifa ah, iyo ism mufradaho maalayansarifa ah. jamcu tagsiir munsarifa iyo jamcu tagsiir maalayansarifa jamcu lmu'anafi saalim jamcu lmudakari saalim muan muhanna asmaa lhamsa iyo waxaa weeye ism mufradoo munsarif ism e mufradoo maalansarifa e jamcu tagsiir munsarifa jamcu tagsiir maalansarifa jamculmu'anafi saalim jamculmudakari saalim asmaa lhamsa muhanna sideeddaas waa naga had waa sheegnay sideeddaas waa naga had sideeddaas wey saddex ficilaan hadda gelaynaa saddex ficil aan hadda gelaynaa ficil mudaaric aladii lam yafasil biaakhiri shayun oo saxiixul aakhira ficil mudaaric aladii lam yafasil biaakhiri shayun oo muctalulaakhira iyo afcaal lhamsa saddexdaasaan hadda gelayna ficilku saddexdaasuu noqdaa isaga dham ficil mudaaric aladii lam yafasil biaakhiri shayun labu u qaybsama labu u qaybsama saxiixulaakhir iyo muctalulaakhir afcaal lkhamsana waa hal mid saddexdaas maxaa lagu jasmiyaa aan gelayna markaan saddexdaasaan sideedii ku darayna koob iyo tobanay noo noqoto calaamaadkana calaamaadka horay labiiyo tobanaan uhaysan calaamo oo rafcadu afar calaamay laheed afar afar calaamo nasbaduna shanay laheed sagaal khafdaduna saddex isku dar laba-iyo toban calaamana xaggan ku haysan halkaana laba calaamo kelayna waa ku darayna afar iyo tobanay noo noqonay kelmadaha la ecraabayana sideed waa noo soo dhammaataye waxaan ku daraynaa saddex markaasa maxay noo noqonayaan toban iyo kow iyo kowgaas iyo afar iyo tobankaas oo laysku tadbiiqiyo wey waxaan baabkan ka rabi ah. toban iyo kowgaas kelimo iyo afar iyo tobankaas calaamo in laysku tadbiiqiyo keliyahan baabkan ka rabi soo ma jeedo calaamat aljasmi jasmi ahaa labadiisa calaamo haadaa qaala wuxuu yidhi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اajruumi waliljasmi jasmaha calaamataane laba calaamaa u sugnaadeen jasmuhu laba calaamuu leeyahy kelmaddan waa jasmisan tahay laba calaamaa lagu gartaa kelimaddu inay jasmisan tahay laba calaamaa lagu gartaa asukuunu sukuuna u sugnaaday iyo walxadfu xada ah, sukuun iyo xada aa u sugnaadeen waaqulu waxaan ku leey marka xadafkaas laba usii qaybsami doonaan laba u qaybsami doona xadafku xadfu xarfilcilla iyo xadfu nuun labadaas u qaybsama xadafku xadfu xarfilcilla iyo xadfu nuun labadaas u qaybsamaya wa aquulu waxaan leeyahay uu yidhi moxamed muxyadiin cabdulxamiid yumkinuka waxaa suurtagalku ah an taxkuma inaad ku xukmido cala alkelimati kelimadda biannahaa kelimaddan majsuumatun tu la jasmiyey inay tahay idaa wajadta markaad ka hesho fiiha kelimadda waaxidan mid oo min amrayni laba arrin ka mida kelimadda laba arrimood mid ka mida markaad ka hesho waxaa suurtagal kuu ah inaad ku xukmido kelimaddan inay jasmisanta kelimadda laba arrimood mid ka mida markaad ka hesho waxaa suurtagal kuu ah inaad ku xukmido kelimaddaas inay jasmisantahay oy kelimad majzuumaad tahay yumkinuka waxaa suurtagal kuu ah an taxkuma inaad ku xukmido calalkelimati kelimadda biannahaa kelimadaas majzuumatun mid la jesmiyey inay tahay goorma idaa wajadta markaad ka hesho fiiha kelimadda dhexdeeda waaxidan mid midkaasoo min amrayni laba arrimood ka mida alawalu kan ugu horreeya assukuunu waa sukuun kelimadda markaad sukuun ku aragto waxaa suurtagal ku ah inaad ku xumido kelimaddaas inu jesmisan tahay marba haddaad sukuun ka heshay waxaa suurtagal ku ah kelimaddaas inaad ku xukmido inay jesmisan tahay wa huwa sukuunku alcalaamatu waa calaamadda calaamada asliyatu asalka loo nisbeeyey calaamadaasoo liljasi u sugnaatay jasmu laba calaamu leeyahay waa sukuun iyo xadaf labadooda iyo asal ah sukuunka kelimad kasta marka oo ficil mudaaric macnaha weeye wax kale ma ahane oo la jasminaa haddii sukuun lagu jasmiyo asalkii ku timi su-aal uma baahna marka kelimadii lagu jasmiyo waxaan sukuun ahayna wuxuu naa'ib ka yahay sukuun xadafaa lagu jasmiyey xadafkaas wuxuu naa'ib ka yahay sukuun wahuwa sukuunku alcalaamatu waa calaamadda alasliyatu asalka loo nisbeeye calaamadaasu liljasmi u sugnaatay wa haani ka labaadna alxadfu waa xadafka wahuwa xadafku alcalaamatu waa calaamada alfarciyatu farca loo nisbeeyey waa calaamada faraca xadafka oo faraca ka ah sukuunka walikulli waaxidin mid kastoo min haatayni alcalaamatayni labadan calaamo ka mid ah mawaadicu meela uu dega u sugnaaday labadooda mid walba meeluu deguleey sukuunkuna meeluu deguleeyahay xadafkuna meeluu degu walikulli waaxidin mid kastoo min haatayni labadan ka mid a labadan alcalaamatayni labada calaamo ah mawaadicuu meela u dega u sugnaaday mawaadicdaasoo sanadkuruhaa laka aan kuu sheegi doono fii maa mawdica yelii soo socdo mawdica kan ku xiga mawdica yelii midkan la xidhiidha mawaadicu sukuuni sukuunka meelihiisa qaala mxamed mdiin qaala mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaaji wuxuu yidhi faama sukuunu sukuunka fayakuunu huwa sukuunku calaamatan calaamuu noqdaa liljasmi jasmuu calaama u noqdaa filficli ficilkiiuna calaamad ugu noqdaa ficilka almudaarici mudaarica ah ficilka asaxiixilcaaqiri ee caaqirka ka fiyoobo ka caafimaadka qaba horaan u soo ogaanay kelmadda carabiga hadday wow u dambaydo haday ya u dambaydo hadday alif u dambayda saddexdaas waa wow alif ya saddexdaas marka u dambayda magaciisa waxa la hahdaa muctalulaakir sideed iyo labaatan xaraf weeye xuruufta xuruufta carabiga waa sideed iyo labaatan xaraf saddex marka laga jaro shan iyo labaatana soo hareen shan iyo labaatankaas kale kelimadii mid ka mid u dambeeyana saxiixulaakira la yidhahdaa saxiixulaakhira la yidhahdo marka waxaa la ecraabaa waa ficil mudaaric oo labadii nuun ka maran waxaa la ecraabaa waa ficil mudaaric oo labadii nuun ka maran nuunu niswa iyo nuunu tawkiid ficilkaas marka hadduu saxiixulaakir yahay saxiixulaakir haddii la yidhi saddexdii xaraf mid ka midu uma dambeeyo shan iyo labaatanka xaraf oo kale mid ka mid aha u dambeeya ficilkaas marka la jasminayo sukuun lagu jasmiya wax kale laguma jasmiyo faama sukuunu sukuunka fayakuunu huwa sukuunku calaamatan calaamu noqdaa liljasmi jasmuu calaamo u noqdaa fi lficli ficilkiyuna calaamad ugu noqdaa ficilka almudaarici mudaarica ah ficilka asaxiix alaakiri ee aakirka ka fiyooba ka caafimaadka qaba maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu yidhi waaquunu waxaan leeyahay lisukuuni sukuunka mowdicun waaxidun hal meela u sugnaaday sukuunku hal meeluu calaamad ugu noqdaa jasmaha lisukuuni sukuunka mawdicun meela u sugnaaday mawdica waaxidun keligiisa mawdicaasoo yakuunu uu noqdo huwa sukuunku fiihi mawdica calaamatan calaamo calaa ana alkelimata kelimadda majzuumatu mid la jasmiyey inay tahay uu calaamad u noqdaa wahaadalmawdicu mawdicaas huwa alficlu waa ficilka almudaaric mudaarica ficilka asaxiixu alaakiri aakirka ka fiyow oo ka caafimaadka qaba wa macnaa kownihi maxaa loola jeedaa ficilku aakhirka waa ka fiyowye waa ka caafimaad qabaa wa macnaa kownihi ficilka ahaanshadiisa macnaheeda saxiixal aakir uu ahaado ficilkan waa saxiixul aakir macnaheeda anna aakhirahu aakhirkiisa laysa xarfan xaraf ma ahan wey haddii lagu yidhaahdo ficilkan waa saxiixul aakir macnaheedu wuxuu yahay aakhirkiisa ma ahan xaraf min xuruufi اcila xuruuftii cilada ka mida xuruuftii aلalaaati saddexda ahaayeen allatii xuruuftii hiya alalifu alif ahaayeen iyo walwaawow iyo walyaa-uya haddii lu yidhaha ficilkan waa saxuaaqir macnaheeda waxay tahay saddexdii xaraf oo xuruufu cilaha ahaa oo ah alif wowya saddexdaas mid ka midu uma dambeeyo wey ee xaraf kale u dambeeya saddexdaas mid ka midu hadduu u dambeeyo muctalul aaqir wey haddii saddexdan mid ka midu u dambeeyana haddii saddexdan mid ka mid u dambeeyo maxaa la yidhaha muctaluاlaaqil haddaan saddexdan u dambayno maxaa la yidhahdaa صaxiixu اlaaqil wa miaalu ficli ficilka miaalk wa miaalu ficli ficilka miaalkiisa iyo tusaalihiisa ficilka almudaarici mudaarica ah ficilka asaxiixilaaqiri aaqirka ka caafimaad qabo kafiyow yalcabu waa ciyaara wayanjaxu imtixaanka waa ku guulaysana wa yusaafiru waa safraa wayacidu waxbuu ballan qaadaa wayas'alu waxbuu weydiinaa kuwaasoo kale wey faidaa qulta haddaad tira soo geli marka hadda waa ficil mudaaric oo rafcisan kuwa aan miaalina maxaa yala waa ficil mudaaric oo caamil nasbiya iyo caamil jasmiya midna uusan ka horrayn soo maa marka fiiri soo geli caamil jasmiya faidaa qulta markaad tira lam yab lam yalcab ma cayaarin caliyun cali wala yanjax ma guulaysan baliidun damiin walam yusaafir ma safrin aquuka walaalkaa walam yacid ma ballanqaad uma ballan qaadin ibraahiimu ibraahim khaalidan khaalid walam yusaa walam yas'al ma weydiisan bakrun bakar alustaada macallinka su-aal ma weydiin fa kulun mid kasta oo min haadihi lafcaal afcaashan ka mid ah majzuumun waa jasmisanyi mid kasta waa jasmisanyi fa kulun mid kasta oo min haadihi lafcaali ka mid ah majzuumun waa ku la jasmiyey lisabqi xarfi اljasmi xaraf wax jasmiya hormaridda uu ka hormaray darteedaana loo jasmiyey xaraf wax jasmiya ka hormaray alladii xarafkaasu huwa lam ah calayhi ficilkuu ka hormaray wa calaamatu jasmi inuu jasmisan yahay calaamadda lagu garanaa assukuunu waa sukuun wa kullu waaxidin mid kasta oo min haadihi اlafcaali ka mid a ficlu mudaaricin waa ficil mudaaric saxiixuaaqil oo aaqilka kafiyo waa dhammaan miaalka iyo tusaalihii ficilka mudaaric aakirka horta marka hore miaala iyadoona caamil jasmiya ku jirin yalcabu waa ciyaara wayanjaxu waa guulaysana wayusaafiru waa safra wayaciddu waa ballan qaada wayas'alu waxba weydiina soo geli caamil jasmiya faydaa qulta marka aad tidhaahdo lam yalcab ma cayaarin caliyun lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab yalcab ficlu mudaaric majzuumun bilam wacalaamatu jasmi asukuun caliyun faacilu yalcab marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aqili liannahu ismun mufrad waljumlatu min alficli walfaacili fii maxali nasbin maquulu qowli qultudaas mafcuulkeedi wey maquulu qaawl jumlada noqotay maxalka ixraabay ku leedahay maxalkeeda waa la nasbiyaa maxalkeeda waa la nasbiyaa walam yanjax alwaawu xarfu cadfin lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin ynjax ficl mdaarc majzuumu bilam wacalaamatu jasmi asukuunu beliidun faacilu ynjax marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri wاljumlaة min alficli wاlfaacili fii maxali nasbin lannaha macduufaة calىa jumlati lam yalcad caliyu jumladii lagu cadfo jumlo maxalka iraab ku leh iyadoona maalka iraabay ku leeday tan ka horayday raacday lamidta jumladii lagu cadfo jumlo maxalka iraab ku leh jumladaas maxalka raabka ay ku leedahay iyaduna ku leedahay ah. jumladii lagu cadfo midaan maxalka raab kulahayna iyaduna maalka raab kumale ma faa'iido ah. cusuba maantaa soo ma ah, jumle lagu cadfay jumle maxalka raab ku leh horay mu soo marnay taas mu soo marnay khalaas waa marka horaan ba u qaadanay markaas waaya walam yusaafir alwaaw xarfa cadfin lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabniyin calaa sukuuni la maxal min yusaafir ficlu mudaaricu majsuumun bilam wacalaamatu jasmi asukuunu akuuka faacilu yusaafir marfuuc wacalaamatu rafci alwaaw niyaabatan can اdama liannahu min alasmaaءi اhamsa manaf fi xarfi min xaraka akuu mudaaf alkaafu damiiru mutasilu mabniyin cala alfatxi fi maxali jari mudaaf ilay waljumlatu min alficli wاlfaacili في محل نصب لأنها معطوفة على جملة مقول القول walam yacid ibraahimu khaalida walam yacid alwaaw xarfu cadfin lam xarfu nafyin wajasmin waqalbin mabniyun calaa sukuuni laa maxal lah min alicraab yacid ficlu mudaaricu majzuumun bilam wacalaamatu jasmi asukuun ibraahimu faacilu yacid marfuuc su-aal yaa ka jawaabaya aye aye maxan walam yacid ibraahimu fiiri lam yacid ma ballan qaado ibraahimu ibraahimu xaa loo rafciyey waa faacil maxaa loo tanwiini waaye waa malayansarif labada cilo ku jirtaa maxay yihiin alcalamiyatu maca alcujma ibraahimu faacilu yacid marfuuc وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhره khاalدا مفعuل bه منصوب وcلاaمة نصب فتحة ظاahiرة في akhره والجuملة من الفعل والفاaعل والمفعuل في محل نصب لama محdوفة على جuملة مقول الqول ولم يسأل بكر الأستاaذ ولم يسأل alwaaw xرف caطف lm xرف نفي وجسم وqلب مبني على سكون لا محل له من الإعراب يسأل فعل مضارع مجزوم بالlم وعلاaمة جسم السكون bkr فاacل يسأل مرفوع وعلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhره الأستاaذ مفعuل bه منصوب وعلاaمة نصب فتحة ظاahiرة في akhره والجuملة من الفعل والفاaعل والمفعuل bه في محل نصب لامha معطوفة على جuملة مqول الqول فkل mid kasta oo min hadiه الأفعاaل أفعاaشhan ka mida مجزuم waa la جسmiyey لsبقi xرف الجزم xرف wax جسmiye hormaridda uu ka hormaray darteeda loo جسmiyey اldيi xarafkaasoo huwa xarafku lam ah calayhi ficilku ka hormaray wa calaamatu jasmihi mid kasta inuu jasmisan yahay calaamada lagu garana asukun waa sukuun mid walba fiiri sukuuna u dambeeya lam yalcab lam yanjax lam yusair lam yacid lam yas'al mid walba sukuuna aakhir ka saara calaamadaasaa lagu garaa inuu jasmisan yahay wa kullu waaxidin mid kasta oo min haadihi afcaali ka mida ficlun mudaaricun waa ficil mudaaric ficilkaasoo saxiixul aakhiri aakhirka ka fiyow mawaadicu lxadfi xadafka meelihii uu degi jiray haadaa maxaluhaa qaala maxamed ibnu maxamed ibnu daawuud asinhaaki wuxuu yidhi وأmا الxadفu xadفka fayakuunu xadفku calaamatn calaamu noqdaa xadفku calaamuu noqdaa liljasmi jasmuhu calaamad u noqdaa fi اlficli ficilkiyuuna calaamad ugu noqdaa ficilka almudaarici mudaarica ah ficilka almucta lilaakiri aakirka ka jiran iyo wa fi lafcaali afcaashii afcaashii alkhamsati shanta ahaayeen allatii afcaashii rafcuhaa la godideedu bihabaati nuuni nuunta sugnaashadeeda uu ahaa xadafku laba meelooduu calaamad uu noqdaa sukuunka waxaan rabaa jasmaha sukuun naa'ibuu ka yahay xadafku laba meelooduu calaamad ugu noqdaa jasmaha oo laba meeloodaa lagu garta inay jasmisan yihiin xadaf markii xadaf lagu arkaa laydha waa jasmisan yihin mid waa ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shayun oo muctalulaakhir ah muctalulaakhir kan kalena waa afcaalulkhamsadii lagu rafci jiray habaatunuur labadoodaas xadaf aa lagu jasmiya laakiin labada xadaf waa kala duwan yihin ogow ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shayun wa huwa muctalu aakhir xadafka lagu jasmina waa xadfu xarfilcila afcaalu lkhamse xadafka lagu jasminana waa xadfu nuun marka labada xadaf kala garo ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shayun wa huwa muctalu aakhir xadafka lagu jasmina waa maxay xadfu xarfilcila afcaalulkhamsi xadafka lagu jasmina waa maxe xadfu nuun labada xadaf kala garo ha isku qasin waama alxadfu xadafki fayakuunu huwa xadafku calaamatan calaam u ahaadaa liljasmi jasmuhu calaamad u ahaadaa fi lficli ficilkiiuna calaamad ugu ahaadaa ficilka almudaarici mudaarica ah ficilka almuctalil aakiri aakirka ka jiran wa filafcaali iyo afcaashii afcaashii alkhamsati shanta ahaayeen allatii afcaashii rafcuhaa la godideedu bihabaati nuuni nuunta sugnaanshadeeda uu ahaa maxamed muxiidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay lilxadfi xadafka mawdicane laba meelooda u sugnaadeen labada meeloodoo yakuunu uu ku sugnaado fii kulli waaxidin labada meelood oo yakuunu huwa xadafku uu ahaado labada meelood oo yakuunu huwa xadafku uu ahaado fii kulli waaxidin mid kastoo minhumaa labadooda ka mida daliilan wax tusaya wa calaamatan calaamad calaa jasmi lkelimati kelimadda la jasminteeda labadaas meelood wuxuu noqdaa calaamad iyo deliil tusa in kelimadaas la jasmiyey almawdic اlأwal meesha ugu horaydaa alficlu waa ficilka ficilka almudaaric mudaarica ficilka almuctalulaakhiri ee aakhirka ka jiran ficilka aakhirka ka jiran wa macnaa kownihi ficilka ahaanshadiisa macnaheeda muctalal aakhiri aakhirka mid ka jiran uu ahaado muctalal aakhir weeye macnaheedu muxuu yahay ana aakhira ana aakhirahu ficilkaas aakhirkiisu xarfun waa xaraf xarafkao min xuruufilcilati cillada xuruufteedii ka mid a xuruuftii ahalaaati saddexda ahaayeen allatii xuruuftii hiya alalifu alif walwaawow waliyaa iyo ahaayeen ficilkan waa muctalow aakhir macnaheed wuxuu yahay saddexdii xaraf mid ka mid ah u dambeeya oo ah alif wow ya ah, hadha waa lagu weydiina maxaa loola jeedaa ficilkan waa muctalow aakhir ah waa ficil ay u dambaydo saddexdii xaraf mid ka mida u dambeeya oo ahaayeen alif waaw ya fa miaalu ficli ficilkii miaalkiisii ficilkii almudaarici mudaarica ahaa alladii ficilka aakhiru aakhirkiisu alifun uu yahay yasca waa degdega horta ficilkii keen asagoo rafcisan kadiba caamil jasmiye la geli doonaa yascaa waa degdegaa wayardaa raalliyuu noqona wayahwaa waa jeclaana wayan'a waa fogaana wayashqaa waa dhibtoona wayabqaa baaqiyuu noqonaa dhe ah, balkeen ficilkiioo rafcisan horta kadibaan gelayna caamil jasmiya yascaa waa degdega wayardaa raalliyuu noqona wayahwaa waa jeclaana wayan'a waa fogaana wayashqaa waa dhibtoona wayabqaa baaqiyuu noqona wa mihaalu lficli ficilkii mihaalkiisii ficilkii almudaaric mudaarica ahaa alladii ficilka aakiruu aakirkiisa waawun wow u yahay yadcu waa u yeedha wayarju waa rajayna waa damca wayablu waa imtixaana wayasmu waa kor noqona wayaqsuu wayaqsuu waa qalalade ama waa adadkaana wayaqsuu waa adadkaana wayandu waa fogaanade wa miaal ficli ficilkii miaalkiisa ficilka almudaaric mudaarica ahaa aladii ficilka aaqiru aaqirkiisu waawu uu yahay yadcu waa u yeera wayarju waa rajayna wayablu waa imtixaana wayasmu waa kor noqona wayaqsu waa adkaana waa ad adkaana wayanbu waa fogaana ama waa ka leexana waxaa la idhaa nabaa samcuhu maqalkiisii ayaa ka fogaaday can ilkalaam waxaa la idhahdaa yanbu sahmu can ilhadafi sahmigii ama leebkii ama xabadii la riday ayaa meeshii lagu riday ka leexatay naba waa ka leexday ma asiibin wey meeshii ma asiibin wey yanbu wa miaalu ficli ficilkii miaalkiisii ficilkii almudaaric mudaarica ahaa alladii ficilkii aakiru aakirkiisu yaa-un uu yahay yucdii waa siina wayaqdii waa xukmina wayastaqnii waa ka deeqtoonaana wayastaqnii waa ka waa noolayna wayalwi waa laaba wayastaqshii waa isdaboola wey wayastaqshii waa isdaboola wey istaqshaa waa isdaboole wey wayastaqshii waa isdaboola wayuxyii waa noolayna wayalwi waa laaba luquntii laaba ama surku laaba wayalwi waa laaba wayahdi waa hanuunina tana waa miisaaladii ficilkii muctalaakhirka waa lagu miisaaliyey asagoo alif u dambeeyo asagoo waaw u dambeeyo asagoo yo u dambaydo kulli waa lagu sii miaala soo maaha caamil haddaa la gelina hadda waxaa la gelinaa caamil jasmiye fiiri marka faidaa qulta markaa tidhaahdo lam yasca caliyun cali uma degdegin ila almajdi sharafta lam yasca uma degdegin caliyun cali ila almajdi lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabniyun cala sukuuni laa maxalla min alexraab yasca ficlu mudaaric majzuumun bilam wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila xadfu xarfi اcila wahiy اlif alfatxatu qablaha daliilun calayha in alif meesha ka maqan tahay maxaana tusaa fatxada ka horayda yasca hadda wax yar jiid aliftiya soo laabane yascaa wax yar haddaad jiiddo ayadiya soo laabane soo maa marka waxaa tiraa wacalaamatu jasmi xadfu xarfi اcila wahiy alif alfatxatu qablahaa daliilun calayha lianna alfatxata ukt اlif waa waladaas waa walaasheed soo ma jeedin fadxadan alifta aa walaalaaba soo ma jeedin waclaamtu jasmihi xadfu xarfi اlcila wahiy alalifu alfatxatu qablaha daliilu calayha lianna alfatxata uktu اlif caliyun dhahee caliyun waxaad tidhaahdaa xadaf soo calaamad ma ahan niyaabatan can isugunan ku darayna marka fiiriya yascى ficl mdaaric majzuum bاlm wacalaamaةu jasmi xadfu xarfi اlcila wahiy alalifu alfatxatu qablaha daliilu calayha niyaabatan can الsukuun lأnnahu ficlu mudaaric muctal aakhir saasaan leenahay xadafkan wuxuu naa'ib ka yahay sukuun niyaabatan can sukuun waa inaan idhahdo sukuunu naa'ib ka yahay علي فاعل يسعى مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره إلى المجد إلى حرف جر المجد اسم مجرور بإلى وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلقان بيسعى والجملة من الفعل والفاعل والمفعول أو جر مجرور كأه جر مجرور كإسكا مفعول في محل النصب مقول قوله قلت ضاس مقول قول كده قول مرة ظهر مرة جملة كدام إذا مقول قول آل إلى هذا ها ومفعولك wuxuu ku yidhi shiiku fa ina yasca yasca majsuumun waa la jasmiyey xal loo jasmiyey caamilkiiu kuu sheegaa lisabqi xarfi ljasmi xaraf wax jasmiya horumarid uu ka hormaray darteeda loo jasmiyey calayhi yasca uu ka hormaray inuu jasmisan yahi maxaa u daliil ah wa calaamatu jasmihi la jasmintiisa calaamadda tusee xadful alifi waa alifta la gooyey waalfatxatu fatxada qablaha alifta ka horayda daliilun ayadaa tusee calayhaa alifta maqan wa huwa yasca ficlu mudaaric weeye ficilkaasoo muctalul aakhiri aakhirka ka jiran waydaa qulta haddaad tidhaahdo lam yadcu muxamadun muxamed dadka uguma yeedhin ilaa ila alxaqi xaq maahane wax kale dadka uguma yeedhin haye lam yadcu lam xarfu nafyin wa jasmin mabniin calaa sukuun lah maxal min axraam yadcu ficlu mudaaric majzuumun bilam wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila wa huwa alwaaw addamatu qablaha daliilu calayha in waaw meesha ka maqanta yaana tusa maxaana tusa damada addamatu qablahaa daliilu calayha lianna damata uktu lwaaw niyaabatan can الsukuun liannahu ficlu mudaaric almuctal اaakhir liannahu ficl mudaaric alficl mudaaric aladi lam yatasib biaakhiri shay weeye almuctal اaakhir محمد فاaعل يدع مرفوع وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkره waxaa tidha إlاa أdاaة استiثناaء ملqاaت لا cمل لhaa mabniin calaa sukun lah maxal min araam iska xaraf ilaa ila alxaqi jaarun waa jaar majruur ilaaduna waa jaar alxaqina waa majruur jaar majruur waa saas macnaheed jaar iyo majruur jaar waa midkii wax hoos dhigay waa ilaada majruurna waa kii la hoos dhigay waa alxaqida markay soo gaabi haddee weligaa ha taagnaani un ilaa xarfu jani iyo alxaqi ismu majruurina soo gaabiyo safarka soo gaabi waxaa tiraa ila alxaqi jaarun wa majruurun mutacaliqun biyadcun waljumlatu min alficli waalfaacili wاlmafcuuli fii maxali naصbin maquulu qowli shiku wuxuu ku yidhi faina yadcu yadcu lafdiga ah ficlu mudaaricin weeye ficilkoo majzuumu la jasmiyey maxaa loo jasmiyey lisabqi xarfi اljasmi xaraf wax jasmiye horumaridda uu hormaray daraaddeed calayhi yadcu uu ka hormaray wa calaamatu jasmihi jasmihiisa calaamadda tusayda xadful waa wawowda la xadfay wadanatu in wow go-antayaana tusaa wadanatu damana oo qablahaa wowda horteeda ku sugan daliilu isagaa tusaa ah, damadaasaa tusayda calayhaa wowdii tuse faidaa qulta markaa tidhaahdo lam yucdi muxamedun muxamed wax ma siin ilaa khaalidan khaalid oo kaliya uu wax siiyey lam xarfu nafyin wajasmu qalbi mabniin calaa sukuun ilah maxrada min acraab yucdi ficlu mudaaric majzuun bilam wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi اlcila آه حذف حرف العلة وهي الواء وهو وهي الياء الكسرة قبلها دليل عليها لأن الكسرة أخت الياء نيابة عن السكون لأنه فعل مضارع المعطل الآخر محمد فاعل يعدي مرفوع وعلامة ilaa adaatu istinaain mawqaatun laa camal laha mabniyun calaa sukuuni laa maxal lah min alcraab khaalidan mafcuulu bihi yucdi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii aakhirihi waljumlatu min alficli waalfaacili waalmafcuulu bihi fii maxal nasbin maquulu qowli wuxuu ku yidhi shiiku fayna yucdi lafdigaas yucdi ah ficlun mudaaricun waa ficil mudaarica ficilkaasoo majzuumun la jasmiyey maxaa loo jasmiyey caamilka jasmiyuu kuu sheega lisabqi xarfi اljasmi xaraf wax jasmiya horumaridda uu ka horumaray daraaddeed calayhi ficilka wa calaamatu jasmi jasmihiisa calaamada tuseena xadfulyaa waa ya-da la gooyey in yow goontay maxaana tusaa walkasratu kasrada kasradaasoo qablaha walkasratu kasrada qablahaa ya-da horteeda xaalay ku sugan tahay daliilun wuxuu tusaa kasruhu calayhaa ya-da waqiska qiyaaso calaa daalika sad intaan lagu sheegay daalika waa madkuur saddex miaala laguu sheegay ah, lam yasca caliyun ila almajdi lam yadcu muxamadun ilaa ila alxaqi lam yucdi muxamadun ilaa khaalidan saddex miaala lagu sheegay soo maahan wuxuu ku yidhi waqis ka qiyaaso calaa daalika kaas laguu sheego madkuurka akhawaatihaa afcaasha walaalaheeda ka qiyaaso macnaha wax alla wixii ficil ah oo alif u dambaydo mudaarica caamil jasmiya markuu galo waxaad ka qiyaasataa lam yasca caliyun ila almajid ficil kastoo mudaarica oo wow ay u dambaydo oo caamil jasmiya ka hor marana maxaad uga qiyaasaneen lam yadcu muxamedun ilaa ila alxaq ficil kastoo mudaarica oo ya u dambayda caamil jasmiya markuu galo maxaad uga qiyaasaneen lam yucdi muxamedun ilaa khaalida almowdicu haani meesha labaad oo xadafku uu jasmaha calaamad ugu noqdo waa xadfunuunkano almowdicu haani oo xadafku calaamada ugu noqdo jasmaha alafcaalu afcaasha way afcaasha alhamsatu shanta allati allatii afcaasha turfacu lagu godo bihubuuti nuuni nuunka sugnaanshadeeda afcaashii marka la godayo lagu godi jiray hubuutu nuun afcaashaas marka la jasminaha nuuntaa laga gooya nuuntaa laga gooya oo marka la nasbinayana nuuntaa laga gooya soo soomaa dhihin yaa badana ee saa loo kala garaa ama isku darmaan saa loo kala garaa caamilka lagu kala garanayo caamilkiia noo kala xidhan waxa ka horeeyaan fiirayna cawaamishu wax nasbi jiray marka ka horeeyaan nuuntanu waxay u go-on tahay linasb ah, waa la nasbiye marka xadafkan wuxuu naa'ib ka yahay fadco markaas caamilka ka horeeya hadduu ka mid yahay cawaamishu wax jasmi jirtayna xadafkaanu wuxuu u go-on yahay liljasmi wuxuu naa'ib ka yahay xadafkaanu sukuun saasaan u kala saaranayna almawdicu meesha mawdica aani oo labeeyaa alafcaal waa afcaasha afcaasha alkhamsatu shanta ahaayeen allatii allatii afcaashii turfacu lagu godi jiray bihubuuti nuuni nuunta la sugideeda bihubuuti nuuni nuunta sugnaashadeeda la sugiddeeda ha isku dhig nuunta sugnaashadeeda waqad sabaqa waana soo hormaray bayaanuhaa afcaashaas alcadaynteeda tacriifkeeda waa noo soo hormaray xukunkeedu waa noo soo hormaray miaaladeedu waa noo soo hormaray waa noo soo hormaray tacriifkeeda afcaashaas wa miaaluha afcaal khamse miaalkeedii yadribu ka keen haddii lagu yidhaahdo yadribu yadribaani labadii maqnaayeenaa garaacayaan wa tadribaani labadiinnaana garaacaysa wa yadribuuna raggii badnaayaa garaacaya wa tadribuuna raggiinnaana garaacaysa wa tadribiina xalima madaxweyne abaa garaaca taquulu waxaa leedahay lam yadribaa caamil jasmiya geli mara lam yadribaa lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin yadribaa ficlu mudaaric majzuumun bilam wa calaamatu jasmihi xadfu nuuni niyaabatan can الsukuuni لأnnahu min alafcaal الhamsa maa naaba fiihi xadfun can الsukuuni maa naaba fiihi xadfun can الsukuuni saasaa leedahay waalifu taniyati faacil mabniin calى sukuuni fi maxali rafci iskaba soo gaabi waaya wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fi maxal nasb maqulu qowl maal taqulu a ka horaya sooma jeedi maqulu qowl wey jumlada walam tadriba alwaaw xarfacatin lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabniyun calaa sukuuni la maxal min alxraab tadriba ficlu mudaaric majsuuman bilam wa calaamatu jasmi xadfu nuuni niyaabatan can isukuuni liannahu min alafcaal khamsa ma naaba fiihi xadfun can isukuuni walifu tasmiyati faacil mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin waljumlatu min alficli walfaacili fii maxali nasbin maxduufatun calaa jumlati lam yadriba الواو حرف عطف لم حرف نفي وجسم وقلب مبني على السكون لا محل من الاعراب يضرب فعل مضارع مجزوم باللم وعلامه جسمه حذف النون نيابه عن السكون لانه من الافعال الخمسه ما نض فيه حذف عن السكون وواو الجماعه فاعل مبني على السكون في محل رفع والالف فارقه بين واو المفرد وواو بين واو المفرد وواو الجمع وواو الجماعه والجملة من الفعل والفاعل macduufatun calىa jumlati lam yadriba walam tadriba waaw xarfacatin lam tadribu lam xarfu nafyin wajasmin waqalbin mabniyin cala sukuuni la maxrala min alacraab tadribu ficlu mudaaric majsuumun bilam wacalaamatu jasmihi xadfu nuuni niyaabatan can isukuuni liannaha min alxal khamsa maanaaba fi xadfun can isukuuni في حذف عن السكون وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع والواو والالف فارقة بين واو المفرد وواو الجماعة والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة لم يضرب ولم تضرب الواو حرف عطف لم حرف نفي والجسم وقلب مبني على السكون لا محل من الحرف تضرب فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جسمه حذف النون نيابة عن السكون لأنه من الأفعال الخمسة ما نرى فيه حذف can الsukuni wayaa muanaثati mkhadabati faacil mabniin calى sukuni fi maxali rafci wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fi maxal naصbin macduufaة calى jumlati lam yatriba shiiku wuxuu ku yidhi fakulu waaxidin mid kasta oo min haadihi اafcaal afcaashan ka mida shantan ficil lam yadriba walam walam tadriba walam yadribu walam tadribu walam tadribi fa kullu waaxidin mid kasta oo min haadii tan ka mid a tan bay alaf cala afcaasha ficlun waa ficil ficilkoo mudaarican mudaarica ficilkoo majsuumun la jasmiyey maxaa loo jasmiyey caamilku ku taabsiina lisabqi xarfi ljasmi xaraf wax jasmiya horumarid uu ka hormaray daraaddeed alladii xarafkaasu huwa lam-a calayhi ficilku ka hormaray wa calaamatu jasmihi jasmihiisa calaamadda lagu garanaa xadfu nuuni waa nuunta la gooyey waalif alifta awil waa wowda awil yaa u yaada faacil waa faacil mid kastaaba mid kastoo ka mid a faacil wey mabniin mabniin calaa sukuuni fii maxali rafcin maxalka laga rafcina ilaa waa faacile faacilna waa rafcisan yahay halkaas ka gudbi maayo arday aan berri ka jawaabin afar iyo tobankii iyo koob iyo tobankii halkaasuu nooga haraya waan ku maxsalaamaynaynaa intayda kalaa sii wada doonna insha allah ha berri waxaa kuu taalla isim mufrada maxaa la yidhaa horta tacriifkiisaad sheegeen isim mufrada sisi mufrada xukunkiisa sheeg waxaa sheegaya waxa lagu rafciyo waxa lagu nasbiyo waxa lagu jaro ah, soo ma jeedin jamcu tagsiir maxaa la yidhaa waxaa sheegaya ah, iyo wii wixii o dhan waa sheegaya lagu weydiin doono insha allah markaad sheegto waxaa kugu xiga xukunka jamcu tagsiir xukunka jamcu tagsiir meelaha lagu simbirrixdo iska fiiri meelo lagu simbirrixan uu oo qatar ah, mufradka iyo jamcu tagsiirka labadoodaa saaray kadibaa waxaa lagu weydiinaya jamcu nusaari xadkiisiiyo waxaa lagaa rabaa iyo xukunkiisii kadibaa lagu weydiinaya insha allahu ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shay meel lagu sambiri xadu iska iska fiiri waa garta kadibaa waxaa lagu weydiinaya insha allahu jamcu lmudakari saalim xadkiisa iyo waxaa lagaa rabaa iyo xukunkiisa badanaaba waxa weeye indhool maahana inta kale kuma simbirraxdaan laakiin hurda aya isagoo iska simbirraxa asmaa alkhamsa kuugu xigta tacriif uma baahna hadda waa wax tirsanba laakiin xukunkooda lagu weydiina iyo shuruuddoodii ah, waxaa ku xiga musanif tacriifkiisii iyo xukunkiisii in lagu weydiina waa iska fududiya hurda ayaa gafa afcaal alkhamsa tacriifkeedi iyo xukunkeedii aa lagu weydiina in allah mar kalea su-aala haddana kala loo dhiga waa bedela waa la bedela waxaa lagu leeyahay calaamaatu rafcaha sheeg meeqay ahayd markaad sheegtaan mid walba lagu weydiina meesha degi jirta calaamaatu nasb haddana calaamaatu اlkhafd calaamaat اljasmi qaabkaas haddana mar kale loo dhiga mar saddexaada ah haddana la dhalan roga si kale loo dhiga bal dhankii loo dhigaba inaad la socoto markaasaa lagu leeyahy isi maxaa lagu rafciya xaa lagu nasbiyo maxaa lagu jaraa maxaa lagu jasmiya xataa lagu weydiina ismufrad inaad wax la socoto in lagu fahmaan rabo soo ma jeedin dankaasaa lagu wadaa haddana koob iyo tobanka kelima saasaa loo wadaa ma la fahma ayaa la soo diyaariya allah fududay wallah subxaana wa tacala aclam wsala allah calaa nabiyina mxamed